بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين dersigan waa dersigii saddexaad ama haddii kitaabka laga fiiriyo dersigii labaad insha allah waxaa noo dambeeyey sheekhu inuu ka hadli doono waxyaalo quseeya usuulka inuu ku bilaabi doono oo uu ka mid yahay alcilmu wadannu iyo nadarka iyo daliilka ayb hawlihii raba hadda marka inuu bilaabo intuusan laakiin hawshaa bilaabin ayuu waxyaalo kale ka hormari doonaa wuxuuna yidhi baabun baabu bayaani alcilmi waaldani wamaa yatasilu bihima wuxuu baab yahay oo lagu caddaynaya haadaa baabun kanu baab weeye oo ah bayaanu lcilmi cilmiga in la caddeeyo iyo wadani malihi in la caddeeyo iyo wamaa yatasilu bihima labadaas wixii la xiriira in la caddeeyo shalna soo ishaaray wuxuu yihi wanuqadimu waan hormarinaynaa wanuqadimu waan hormarinaynaab calaa dalika bayaani alcilmi waaldani wamaa yatasilu bihima waxaan ka hormarinaynaa bayaana alxaddi xadka inaan qeexno xadka inaan qeexno wuxuu rabaa inuusan wadaadku cilmiga iyo danniga u tegin inuu qeexo ayaga cilmigiiyo danniga waxaa loo baahan yahay in la caddeeyo oo la bayaaniyo waa loo baahan yahay wey marka bayaaninta laftigeedii waxa ayaga lagu bayaanin lahaa ayuu rabaa inuu caddeeyo bimacnaa halkan waxaa rabaa maanta in looga hadlo wixii la ohan jiray tacriif tacriif soo lama wada yaqaan haa luuqatan wa soo lama garanayo tii way hadda wax meesha looga hadlay wax cusub ma aha marka maanta waxaad joogtaa in lagu yidhaahdo tacriifu tacriif maxadhadu waa intaas tacriif baad adigu taqaanay oo la yidhahdo tacriif luqatan wa isilaaxan laka hadda waxaa weeye tacriifu tacriif tacriifka laftiisa la tacriifinahaya ah, warka waa garata meelad waa intaa wax meesha ku jira wax kale kuma jiraan ayib marka wixii wa nuqadim waan hormarinayna calaa dalika daalika doxdee waxay noqonaysaa ismar wuxuu ku dhacahayaa bayaanu cilmi wadani wamaa yatasil bihuma bihima waxaan ka hormarinayaa bayaan alxaddi xadka inaan caddayno xadka luqa alcarabiya waxaa la yidhaahdaa almancu walfaslu almancu walfaslu ayaa leh sidaa daraaddeed baa qofka bawaabka albaabka jooga waardiyaha waxaa la yidhahdaa xadaad la yidhahdaa ayb laakiin istilaaxa istilaaxa manaadiqada iyo falaasifada iyo usuuliyiinta waxaa weeye aljaamicu almaanicu alxad huwa aljaamicu almaanicu waxba kuu jamcina kuu uruna waxaad rabto kuu ururinahaya maanic weeye wuxuu diidaya wax kalen kaaga soo darsamaa meesha haddaad caana ku haysato wixii caana wuu kuu ururinahaya wuxuu diidahaya inay kaa soo galaan waxaan caano ahayn oo biyo iyo liin inay kaaga soo dhuntaanna waa diidahaya marka alxad waxaa weeye istilaax waxaa weeye aljaamic waxaad rabto kuu jamcinahaya maane waxaadna rabina waa kaa celina yacbu kaa odhanhaya intaa xadka marka waa la qaybiya saddex baa loo qaybiyaa xad alxaqiiqi xad rasmi xad lafdi baa loo qaybiyaa waana kale xoog badan yihiin wey xaqiiqi laftiga laba loo qaybiyaa rasmiga laba loo qaybiyaa lafdigano isagu sidiisa wey ayb shantaasu marka noqdaa markii la balbalaariyo haddii kala la saddex buu noqdaa ayb wuxuu yidhi lana maxaa yeele maxaa ugu bilaabaysaa wadaad allow maxaa ugu bilaabaysaa lina bihi bilxad lianna bihi bilxad ayaa yucrafu lagu gartaa xaqiiqatu dhab ahaanta weeye kullu maa shay kasta oo nuriidu aan doonayno dikrahu inaan sheegno shay walba oon rabna inaan sheegno oonu xusno waxaa lagu ogaadaa xadkaa lagu ogaadaa wey marka haddaadan xadkii aqoonin ma garan kartid wey waxaan ujeedna inaan cadayno waxaan ujeedna inaan cadayntooda ma garan kartid mala fahmi kartid wey lianna bihi bilxad ayaa yucrafu lagu gartaa xaqiiqatu xaqiiqatu shay maxaa la yidhahdaa xaqiiqatu shay waxaa weeye khaasiyatuhu wa maahiyatuhu wamaa yumayisuhu kula shay wey xaqiiqada shaygu waa wax wax walba ka soocayo keligii soo reebahaya ayaa la yidhahdaa xaqiiqa xaqiiqana bimacnaa ahubuut xaqa yaxiqu xaqa qaab il ahayd waa la isku idqaamay markii la furfuro facala muxaqaqa bay noqonaysaa yuxiqu xaqan wuu suga wey abat wuu sugay bay noqonaysaa kullu ma shay kaste kullidii maada markii la kala gooyo waa lasu idaafeeyaa marka hadda maada waa ism mawsuul wey adoo la macno tahay jamiica ma ee jamiica ladi adoo yiri maclama tahay ah, adoo yiro kale macno tahay ah, yucraf waxaa lagu garan xaqiiqatu kullu ma shay kasta weeye ee jamiicu ladi kii oo dhan baa lagu garanayaa nuriidu aan doonayno u qasdayno dikrahu inaan sheegno xadka ayaa lagu gartaa wey xukii walxaddu xadkii waxaa weeye huwa waxaa weye cibaaratun qeexid iyo weer weeye qeexid la qeexo almaqsuuda ee almaطluub ujeeddadiiyo danta la qeexo bimaa shayna lagu qeexo lagu koobo yaxsuruhu xasrinahaya oo koobahayo wey yaxsuruhu mudaaricda waa inaad ka binayso yafcul waa inaad ka binayso wey lanno xasara macaani badan bay leedahay wey macaani badan ayay leedahay macaanideeda waxaa ka mid ah, bimacnaa haddaad ka keento bimacnaa dayiqa waa axaada waxaad ku keenaysaa mudaariceeda yafcilu baad ku keenaysaa oo yaxsilu inaad tiraada noqonaysaa laakiin hadda yaxsilu halkan loogama jeedo laakiin haddaad uga jeedo bimacnaa isticaab aad uga jeedo taasna waa mid qur-aanka ku timid horoon sheegnay bimacnaa dayiqa xasirat suduuruhum ee daaqad taas qur-aanka ku timid haddaad uga jeedo bimacnaa isticaab uga jeedo sida wadaadku halkan uga jeegana waxaad ku keenaysaa yafcuul baad ku keenaysaa sidoo kale waxay xabs ay noqotaa xasr waxay noqotaa bimacnaa xabs wajacalnaa jahannama lilkaafiriina xasiira ee bimacnaa maxbisuhum wey meesha lagu xabisahayo oo lagu mooraynayo lagu xaraynhayo meeshaasay noqonaysaa hadda muhiimaddu waxaa weeye hadda kuma xarakaysna marka maadaamasa xarakaysnayn mudaaricda haddaad arto inaad ogaato ood akrinayso yaxsiru ku keeni waa inaad ku keento yaxsuru waa inaad ku keento wey bimaa yaxsuruhu wixii koobahayo wey markaasna waxay noqonaysaa isticaab bay noqonaysaa iyo jamcin iyo ururin bay noqonaysaa bimaa yaxsuruhu wixii koobahaya wa yuxiiu hareeraynaya bihi asagaba ixaatatan hareereyn weeye yuxiiu marka hore waa iyaduna muctalulwaaw bay ahayd muctalulcayn bilwaaw bay ahayd wey xawata ayay asal ahayd wey wa koobahaya weye bihi asaga ixaadatan koobidii hareereyn weeye tamnacu diidaysa an yadkula inuu galo fiihi dhexdiisa inuu galo fiihi wey hadda la soco fiihi ay filmaxduud ille meesha waxaan ku haynaa xad iyo maxduud baan ku haynaa xadku waa derbiga wey tusaale ahaan masaajikan hadda aan ku jirno derbiyaha dhinacyada ka ah hada huwa alxad wey masaajidkuna waxaa weeye maxduud wey ah, derbiga anaga dhinacyada naga ciga huwa alxad wey meesha annaga aan fadhina waxaa weye waa maxduudka oo midka la koobaayo bimacnaa ari baad haysataa xeraad oodaysaa iyo mooro ood baad dhigaysaa wey oodaas huwa alxad wey ariga meesha kugu jirana maxaa weeye maxduudkii wey waa midkii la xadeeyey oo la manciyo wey oo la diiday inuu kaa baxo oo meel kaaga fakado marka wuxuu yidhi wa yuxiidu koobahayaa bihi asaga iyo bilmaxduud buu koobahayaa ixaadatan buu koobahayaa oo tamnacu diidaysa an yadkhula inuu galo fiih fi inuu galo ma shay inuu kaa galo wey laysa aan ahayn minhu asagaan ka mid ahayn waxaan shaygaa ka mid ahay inuu kaa soo galo ayuu xadku diidahayaa w mar haddaad seero dhigatay seerahaas waxa adugu addoonto waxaan kaa soo geli mahayaa aw yakhruja inuu kaa baxo ama aw yakhruja inuu ka baxo minhu min alxad inuu ka baxo min almaxduud yakhruj inuu ka baxo minhu min almaxduud inuu ka baxo eh, maxduud inuu ka baxo ma shay inuu ka baxo huwa asaguba minhu asaga ka midow shay asaga ka miduna maxduudka kama bixi kara banaanka uma bixi kara haddii maxduudka shay banaanka kaaga baxayo meesha xad kuma haysid weeye ila xadki waxaa nidhi huwa aljaamic lmaanic baan nidhi jaamic waxaad rabto kuu jamcinaya maanic waxaadan rabinna waa kaa diidaya yacbu kaa odhanaya inahaas bay ku qeexaan eh, manaadiqada iyo falaasifadu ay xadka ku qeexaan way usuuliyintuna un ay daba taagan yihiin wey hadda wuxuu rabaa inuu yidhahdo xadka xukunkiisu muxuu yahy wa min xukmi lxaddi xukunka xadku waxaa weeye an yatarida inuu tooso wey yarid inuu tooso oo shaygu socdo oo usan jabin ayaa la yidhaahdaa wey itiraadku waa shaygu inuu tooso afka la baxo luqunta la baxo meel aado ayaa la yidhahdaa wey lakin macaani badan ayuu leeyahay wey wayancakisa waa inuu dabagedismo qalbi waa in lagu samayn karo qalbi waa in lagu samayn karo wadaadkaana kuu fasirahaya wadaadkaa fasiraya wuxuu yidhi fiirso wuxuu ku yidhi fa waa in la tafsiirka itiraadka iyo incikaaska sooma rabtid fa waa in la helo almaxduudu shayga aad xadaynaysa waa in la helo oo tusaale ahaan cilmigoo kale ah cilmi oo kale waa in la helo biwujuudihi ay wujuud alxadwi xadkii markii la helo oo oodii la helo oo derbigii la helo wixi aad ku oodayso gudaha ku jirayna waa in la helo wey fa yuujad waa la heli way almaxduudu shaygaad xadiinayso koobaysa waa la heli biwujuudihi ay wujuud ilxad baa lagu helahayaa wey wayancadimu waa la waaya waa baaba'ahayaa weeye maxduudkii weeye bicadamihi ay bicadami ilxad baa isna lagu waayayaa marka xadda waxay isku laasimahayaan xagga hubuudka ayay isku laasimahayaan hubuudka ayay isku laasimahayaan talaasum fi hubuut joogitaanka haddii xadkii la helo maxduudkiina waa la helaya xad baa la helay derbi baa la helay wixii ku jirana waa la helo waa ku qufulan yihiin sanduuq baanaad wax ku shubatay waad ku qufulatay huwa alxad weeye wixii kugu jirana maxduudkiina waa ku jiraa mawjid wey waa kumeeshiidha fadhiyaa wuxuu yidhi sheekhu hadda marka wuxuu raa maadaama xadkii maadaama hadduu ka gudbo xukunkiisu maxaa weeye idiraad ixtiraadka wadaadadu waa isku hayaan ilaa afar qowl bay keliyiin usuuliyiintu laakiin hadda kitaabkuma qaado waxba ku mashquuli mayne muhiimadeed qaar waxay yidhahaan ixtiraadka iyo incikaaska ayay kala dabagediyaan oo waxay yidhahaan incikaasku huwa aljaamicu dardiguna waxaa weeye huwa almaanicu laakiin waxaa loo badan yahay in la yidhaahdo ixtiraadku huwa aljaamicu incikaaskuna waxaa weeye huwa almaanicu afar qowl meelahaasaa ku jirta lakin waxba hadda waktigiisa naga qaadana hadda wuxuu raha marka cilmigiisa inuu noqdo in cilmiguu raha inuu qeexo faslun buy kanuuxu fasal iyo kala saare baab hadduu ka soo hadlay fasal baa dee ku xiga wey marka agga wax la qorahayo baab mar haddii laga soo hadlay fasal baa ku xiga faslun haadaa faslun weeye waana faasil weeye hada faslun weeye masder baa la sheegay laakiin maqsuudku muxuu yahay ismu faacilka loo qastahaya lianna haadaa faasilun weeye kala saarow faslunka hadda laguu sheegayaa dikru lmasder wa iraadatu ismu faacil wey ismu faacilku kii wax kala saarahaye marka faslun haadaa faasilun kala saaro weeye muxuu kala saarahayaa maa taqadama wamaa sayatuu kala saarayaa wixii soo hormaray oon ka hadalnay iyo waxa noo imaan doona ayuu kala saarayaa wuxuu ku yidhi fa ama alcilmu soo ma aha fa ama alcilmu faamadan hadda maxay hadda maxay waxaynaysaa fa amadu hadda waxay qeexaysaa waxaa laga soo hadlay baabulcilmi wadanni baa laga soo hadlay markaasaa wax la dhex geliy fa amaadu hadda marka waxaa weeye dib baa loogu noqonayaa hawsha wey tii soo ma rabtid cilmi sooma rabtid ee waa kanaa iska dhegayso wey fa ama alcilmu soo maaha garashadii aqoontii fa huwa waxa weye macrifatu lmacluum macrifatu waa in la garto almacluum shaygii la yaqaanay oo loogaa waa in la garto calaa ma sifo iyo qaab iyo wejina lagu garto huwa calayhi asagoo ku dul sugan yahay si uu ku dul sugan yahay shaygu siduu yahay in lagu garto weeye cilmiga ma la tacriifin karaa horta mase loo tacriifin karo wadaadadu waa isku khilaafsan yihin wadaadadu waa isku khilaafsan yihin saddex qowl meelahaasaana ku jirta qole waxay leeyiin cilmiga lama tacriifin karo maxaa dhacay liwuduuxihi wa jalaa'ihi ah, in waa shay bannaanka iska yaallow Ah, hadday daawadu daawo u baahdo oo sonkortu sonkor u baahdo lagu maceeyo oo milixu milix lagu dhanaanay u baahdo waa wareer bay dhan waxaas oo dabku dab lagu shido u baahdo waxaas wax jirama waa waadix wey bannaanku iska yaala liwuduuxi qole waxay dhaheen maya lama tacriifin karo laakiin maxaa dhacay licusrigi wey waa adag yahay wey haddii la dhaho ha la qeexo oo ha la xadeeyo ha la koobo laguma dhacay dhaheen weliba marka waxay u qasdahayaan sida barmaawi uu sheegay xaafid barmaawi suu sheegay ibn cabdidaa'ims uu sheegay waxay u qasdaayaan tacriifka asagoo maanica marka eh, suurtagale waxay u diidayaan tacriifka xaqiiqigaa wey ama tacriifka rasmiga in la gaaro ama lafdigaa waa macquul oo waa lagu xadayn karaa laba qolo halkaasa mareen waa diideen waxay dheen lama tacriifin karo lagumana dhaco qolo kale waa tacriifiyeen waxay dheen waa la tacriifin kara wadaadkuna qolaa isku jiraa qolaa isku jiraa marka maxaa lagu qeexayaa maxad oo xaqiiqiya lagu qeexayaa mise mid rasmiya mise mid lafdiya xaqiiqi inaan lagu qeexi karin bay u badan tahay lakiin lagu qeexi karo rasmi iyo rasmigu maxaa weeye rasmigu waa inaad wax sharaxdo rasmiga asalaan waa inaad qorto oo e, e, dejiso qariinad inaad dejiso waa qorto asal la yihahda laakiin hadda maxaa loola jeedaa inaad wax sharaxdo inaad wax sharaxdo ayaa leo shayga sifaadkiisa aad ku sheegto tusaalaha cilmiga faa'iidooyin kale inaad sheegto oo ta cilmiga waxaasaa laga faaidaa waxaasaa laga faa'idaa faaidadaasuu leeyahay waxaasaad ka helaysaa taasaa waxaa la yidhaha rasmi la yihahda lafdiguna maxaa weeye kelimadda kelimad ayada ka caansa inaad ku sharaxdo waxaa la yidhi ma huwa alqadanfaru marka adanfar muxuu yahay saatir huwa alasadu ah, libaaxo ah, marka qadanfar ma taqaanid waa kelimadka ugu cusub laakiin markii lu huwa alasadu he inay libaaxda waa iska caddaatay maa huwa alcuqaaru baa lugi saatir huwa alkhamru ah, khamro wey bahasha dadka sarqaamisa wey marka lafti waa si waa iska dhib yar eh, iyo shaarixu waa iska dhib yar yihiin eh, rasmi waa iska dhib marka kuwaas ayaga waa lagu qeexi karaa ay marka taas waa laysku hayaa horta taas waa in la ogaado markii loo soo noqdo cilmiga laftiisa markii loo soo noqdo tacniifkan asaga waa la bushiyey wey waa la bushay laftiisa aqwaal badan baa ku jirta wey ragga ogol laftigooda oo iyo cilmiga waa la qeexi karaa ayaa isku diidan qoloba meel bay ku dhufatay wey qoloba meel ayay ku dhufatay wey wuxuu cilmiga y cilmigaan tacriifinayaab xaafid ibnurmaw ibn eh, cabdidaani shamsudiin markaasu wuxuu gaarsiiyey laba iyo labaatan tacriif buu sheegay weliba culummadu waxay sheegaan anugu ma arag meelay ku taalo laakiin ibnu carabi afartan tacriif buu sheegay lilcilmi afartan tacriif ayuu sheegay marka afartan tacriif ka horma anagu akrinayna <laughs> gaarayna ah, goorma gaarayna laakiin alfiyada sharxa alfiyada ninka la yihahdo xaafid barmawi wuu ku sheega laba iyo labaatan baa halkaa ku qoran wey ile nadmiyey nubdatu zakiya fi qawaacid asliya markuu nadmiyey ayuu sharxay wey taas wuxuu ku sheega marka laba labaatan sharax ayuu ku sheega ku qoran wey marka labaatan sharax wax sahlan maaha waxaad marka fahmaysaa in hawsha laysku hayo ku yidhi waa tacriifinaynaa ayaa doodaas ka qabo adag tahay wey markan keenaan usoo noqono fa huwa waxaa weeye macrifatu lmacluum baa le tacriifka asaga markaa intaa keliya in la yidhaahdo macrifat lmacluum keliya la yihahdo wadaadaa ku qeexay waxay dhaheen waxaa weeye cilmi maxaa la yihahda macrifat lmacluum bas wax kale kumay dirin oo waxay dhaheen calaa maa huwa calayhi waxaa weeye waa warbadni iyo sharaxaad iyo awl dheerdheeraadan loo baahnayn xadkana waxaa la rabaa asal in la gaabiyo sidaasay dhaheen keena marka haddaan ku soconno macrifat lmacluumka waa la bushiyo leanna waxaa weeya cilmi muxuu yaha alwisaatilcilmi huwa alcilm cilmu cilmi baa tiri zaydun zaydun haddaad tira haddaad jimlo ma isaga khabri kartaa laftigeeda ilaa khabarkii mubtadaa waxaa lagu yaqaanay midoo wax faa'iideeyo inaad tira zaydun qaa'imun zaydun caalim inaad tirada lagu yaqaano wey laakiin haddaad tira zaydun zaydun haddaad tiraahdo wadaad maxaad noo faa'iidaysa axmeeda faa'idayn bay ku leeyihiin haddaad tiraahdo anta anta oo anta anta aad kaga khabarto maxaad keento waxba maadan keenin bay ku laakiin waxba maadan keeninaasu waa sida wey laakiin markii hoos naxwaha loo dego waa saxiix waa dhacaysaa way limaada lifaa'ida hadday jirto faaiida hadday jirto oo haddaad tidhahda zaydun zaydun haddaad tidhahdo macnaheedu waxaa weeye zaydun huwa aladii tacrif waa ninkaa taqani waba iskama bedelin soo nin rageed kumaadan aqoon caalim soo kumaadan aqoon huwa kadaalika sidii waxba iskama bedelin wey wax iska bedelay ma jiro wey waad gabayda wargabaagu maxaa tiri saa tiri shiciri shiciri war gabayga waa taqaanay wey anuu nin qatara inaan ahaa waad garanaysaa wey nin gabaa gabayga waa gabayga waxba iskama bedelin wey marka shayga mubtadaha lafti waa lasaga qabri karaa hadduu faa'iide u faa'iidaynayo qol marka halkaasay ku cararin oo macrifatu liannoo macrifa waxay ka tahay mushtaq waxay ka tahay hee min alcilmi wey alaysa kadalika cilmigu waa mushtaqu minhu macrifaduna waa mushtaqii wey marka mushtaq iyo mushtaqu minhu inaad saakaana khabarto kaa yeeli maynay dheheen wey marka macrifatu lmacluum eh, bay dheheen wey macrifatulmacluum sidaa daraaddeed wadaadada muxaqiqiinta way isaga leexdeen oo maxay dhaheen idraaku shay bay dhaheen idraaku shay la soco maku soo marnay usul min cilmi usul kuma anaan soo marin waa ku soo marnay waa laga leexday idraakulmacluum baa ibn usaymin soo ogi meesha bala ku jirto ogya moogta ah. dab ninkii ku dhacay baa laga waraystaa idraakulma haleelid baa lay idraaku shay shayga in la haleelo saasay ku tacriifiyeen wey marka macrifatulmacluum waxaa ley macrifatulmacluum haddii la yidha waxaa ka dhalanaysaa shay la yaqaanay in la ogaanahayo cilmigu sooma dhici karta waxaanba la aqoonba in lagu gaaro alaysa kadalik waxaan la aqoonba in lagu gaaro sooma dhici karto haa dhici kartaao Ah, waa dhici kartaa w marka taa laftigeeda waa la bushay marki taa lagu bushay waxay waxaan leenahay macrifatu macluum waxaan dhahaynaa ay maa min sha'ni an yucraf shayga ay tahay dabeecadiisa iyo dhaqankiisa hee in la garto wixii lagu garto ayaa waxaa la yidhaahdaa cilmi la yidhaahdaa w ah, cilmi la yidhaahdaa ayb hazaali wuxuu yidhi anigu cilmi ma tacriifin karo mustasfaad cilmi wuxuu waa dhib badan yahay laakiin waxaan ku tambaa waana kelima mushtaraga buy kelima mushtaraga maxaan ku tacriifinaynaa waxaan ku tacriifinaynaabie tamyiis walmithaal inaan tamyiizino oon dhahno jahligaan ka socno danigaan ka socno kanaan ka socno waxyaala badanaan ka socno markaan ka socnona miaal baan ka bixinaynaa haye miaal ka bixi baa le miaalku waxaa weeye buu yidhi adigu maanta haddaad isha shay ku dhufato nin baa taqaana tusaale ahaan ninkii aan waakaatiga ama waaba dhintayba waadan waxaa lagu yidhi weli oday hebel ma taqaana saa tiri oday hebel seebaanan u aqoon saa lagui sawekaa saa tiri nin cas oo dheer oo garleh oo saasa oo kada kadaa buu ahaw hadda hebel kuma hortaagna miyuu hadda ku hortaagan yahay waaba dhintayba tusaale ahaan laakiin maxaad sharxaysaa maxaad sheegaysaa waxaad sheegaysaa bay ku leeyihiin wixii ishaadu ay aragtay sawir bay soo qaada kaamira qof wa lagu qabto soo sawir ma soo qaadayso ishaadu markay meel ku dhacday sawir bay soo qaada sawirka ay soo qaadaa laabtaada ku jira marka shayga lagu weydiiyo sawirkiibaa kuusoo kala baxaya marka waad akrinaysaa wey diiwaan kuu qoran ha diiwaan kuu qoran wey dad soomaaliyeed baa waxaa markuu subxinahayo oo aayadda xoogaa ku waxayso iyo cirka fiirin jiray saa le maxaa fiirinaysaa sidii looxi macallinku markuu ii yeerinaya aan ku qoray maan ka akrin lahaya macallinku markuu qur-aanka yeerinaayo looxi aan ku qoran jiray looxi baan ka fiirinayaa bu yidhi hawshaa sooma dhici karto ma dhici kartaa wey qalbigiisa hawsha ku jirtaa wey hawshii buu garanaya macallinku markuu yeerinaya sida wax loo dhigay iyo siday ahayd ayuu garanayaa wey tay almuhim wuxuu yidhi marka miaalku waxaa weeye cilmigu wixii qalbigaaga ku jiray oo ku qormay hee inaad soo celiso kaas weeye cilmigu cilmi waa kaas buu muhiimaddan isaga socona wuxuu yihi macrifatu lmacluum shaygii la yaqaanay ama maa min sha'nihi shayga ay muhiimaddiisu tahay in la garan karo ama la garto inaad ku garato weeye calaa maa huwa bihi sida uu ku sugan yahay sida uu yahay waa inaad ku garato taana macnaheedu waxaa weeye waa idraag jaazima waa inaad la timaado wey sida uu yahay waa inaad ku hesho wey laakiin siduu ahaa si aan haddaad ku hesho dee jahli buu noqonayaa siduu ahaa si aan haddaad ku hesho wadaadkuna waa sheegi doonaa jahli buu noqonahayaa wey wuxuu yihi wa qaalat ilmuctazila muctaila waxay tii muctaila hadda maanta isweydiin mayshn shalan soo marnay tacriifkaa horeo hadda wadaadku sheegana ashaacira ayaa u badan wey wadaado kale waa la qabaa laakiin ashaacira ayaa u badan ashaacira ayaa u badan wa qaalat almuctazila muctasiladu waxay tihi huwa cilmigu waxaa waye ictiqaadu waa inaad ictiqaadoo ku gunudo ashay ashaygi waa inaad ku gunudo ood ku ogaato ku ictiqaado calaa maa huwa wuxuu ku sugan yahay bihi asagaba maca sukuuni maca iyadoo lala qabo sukuuna xasilooni weeye annafsu naftaadu ay ku xasisho ay ku degto ilahi isaga ay ku degto muctasila waa diideen tacriifka ashaacira wataan iyo kayrkood waa diideen waxay dhahen anagu ma yeelayno cilmi waxaan dhahaynaa ictiqaadu shay shay waa inaad ictiqaadiso qalbiga geliso naftaaduna ay ku xasisho ay ku degto naftaaduna ay ku degto weeye warkaas ku tacriifiyeen maxay marka maxaa la yidhaha u diideen cilmiga maxay u diideen waa inay su-aasha ilaa hadda waa hadda ashaacira waa diideen muctasila maxay u diideen sabab baa ku jiro haddaan hadda inta dhana saa uga tagno way diideen aanaan isaga tagno wax faa'iidaa kuma jirto laanno intay kutub waa wada akrin kartaa laakiin kutubta waxaa laga akrinaya waxaa weeye maa waraa alalfaad alfaadda wax ka dambeeya in loo qasto oo la furfuro ayay u baahan tahay muctasiladu waxay warkan ku diideen waxay diidahayaan sifatulcilmi lilahi caza wajal ilaahay inuu sifa cilmi leeyahay ayay diidayaan ilaahay inuu caalim yahay oo magac caalim ku sifeeye magac eh, maxaa leeyahay uu leeyahay caalim ya waa ogol yihiin wey laakiin maxay leeyihin waxay diidan yihiin sifatulcilm inuu leeyahay marka markii leeyahay alcilmu macrifatulmacluum hadhow waxaad nagu riixi doontaan weeye inaan ogolaanno sifatulcilmi ilaahay aanu sugno iyadana waa diiday ah, marka dhihi mayne cilmiba dhihi mayno hawshaan macrifo dhihi mayne ictiqaad baan dhahaynaa wax adigu aad qalbiga gelisa ayaan oranaynaa ashaacirada laftooda cilmiga markii la joogo hawlo badan bay leeyihin oo tusaalaan ayaga laftooda waxay diidan yihiin waxaa laysku hayaa oo laleeyahay cilmigu ma kala badan yahy ashaacira waxay dhaheen maya cilmigun kala badan laakiin ahlulcilmiga ahlusunna waljamaaca iyo ahlukhayrku waxay qabaan he in uu cilmigu lagu kala badan yahay waxaa la yidhi ashaacira haddii la yidhahda zaydun aclama min camrin haddii la yidhaahdo oo afcala tafdiil aan isticmaalo macnaheedu muxuu waxay dhaheen macnaheedu waxaa weeye lama kala cilmi badnee laakiin zayd ashyaada uu garanahayo oo la socdo ayaa midda camal yaqaana ka badan wey marka ma garateen meesha ka baxaan waxay dhaheen zayd hawlaa uu yaqaano kow iyo laba iyo saddex markii la tiriyo oo labaatan ku uu yaqaano amarna uu yaqaano shan kun uu yaqaano ashyaada ashyaada ka badan amaa cilmiga soomaa waa shay waaxid bay dhaheen ayaga laftood maxay u diideen cilmigu inuu kala badan yahay waxay u diidayaan halkaa markii laga tilaabo qaado waxaa ka dhalanaysaa ziyaadat liimaan wa nuqsaanu waa ka dhalanaysa marka intii hadhow annagun aan ku dhici lahayn bay dhaheen iimaanku waa lagu kala badan yah oo iimaanka ambiyada iyo midka dadka kale waa kala badan yah iimaanka abubakar sidiiq iyo keen waa kala badan intii nagu dhalan lahayd annaguna waa diidnay weye cilmigu waa shay waaxid baan dhahayna magarata maylada qoloba marka meel bay wax u diidaysaa wy qoliba meel ayay wax u diidaysaa oy hawsha ay u hor istaagaysaa marka waa niman dhib qaba wey ka socon marka muctasiladu waxay tiri huwa ictiqaad marka maxaa udhaqey mal farq bayna alcilmi walictiqaad cilmi ictiqaad maxaa udhee cilmiga ictiqaadka waxaa udhexeeya cilmigu waxaa weeye inshiraax iyo inkishaaf iyo inxilaal wey shayga in la ogaado oo lala socdo oo la furfuro wey oo la baahiyo ictiqaadkuna muxuu yahay waa guntin wey waa la gunto shayga meel in lagu xiro cuqad laga dhigo meel lagu gunto weeye marka waa kala duwan yihiin laba shay shuqul isku lahayn weeye waa ictiqaadu shay shayga waa inaad ku ictiqaadisa weeye ood ku gunuda meel calaa maa huwa bihi wuxuu ku sugan yahay weeye maca sukuuni nafsi naftu ay ku xasilayso oo naftaadu shaki iyo ismoodsiis midna aysan ka qabin weye uu radin doonaa shiiraasi cag dhigi maayo wuxuu yidhi wa warkaan ay sheegeen muctasiladu ay sheegeen hayru saxiix mid fayow hayrkiis weeye mid saxiixa oo fayow hayrkiis hadduusa hayru saxiix maxaa weeye waa macluul wey waa cilaysan yah oo coronavirus wax la garan waayay buu qabaa ah, waa sakaraad wey waa jiran yahay waa mid jiran maxaa dhacay muxuu ku jiran yahay maxaad kiini ku sugteen oo ku fayowya kana uu ku jiran yaho mariidku ya bal nafahansiya wuxuu yahy lianna haada warkaan ay sheegaan oo dhan ictiqaadun e, e, shay shay la ictiqaadiye macskuuni nafsi ay dheheen waxaa weeye yabtulu wuxuu ku burahayaa biictiqaadi ictiqaadadu ictiqaado alcaasi midka caasigaa idinka caami miyuu inii qoray mise caasi Ah, kutubta qaar waay qorayan nusqa waxay qorayaan caami bay qorayaan wey labadaa marka way jiraan wey marka caami iyo caasi haddii laysku keeno waa caami haddii la yihahdo waa midkaan waxba aqoon ictiqaadkiisa ayaa hawshan soo gelaysa wey caasi haddii la sida annaga noo qorana waxaa weeye qofka eh, muqalidka ah oon waxba aqoon iska caamiga ah waxyaalahu ictiqaadsan yahay waxay ku dhisan yihiin wuxuu maqlay bay ku dhisan yihiin wey hadday saa ku dhisan tahayna ictiqaadkiisiiyo iimaaniyaadkiisiy ilahay wuxuu ka aaminsan yahay ay ku dhisan yihiin wuxuu dad ka maqlay waa caasi weeye waxay ku leeyihiin dadka caamada geeniya ariga looda iska raacana beero iska falanahayo caamada waxay ku leeyihiin ashaaciradu waa caasi weeye waa caasi bay ku leeyihiin wey lix qowl bay ka qabaan qofka muqalidka oo iska caamiga oo jaahilka iimaankiisu ma asaxaya waa shahaadanaya dala soco qofka caamiga oo iska jaahilka oo muslimkaa iimaankiisu ma asaxaya mise ma asaxayo muxuu ya qaar waxay dhihin kafir bilahi alcadiim Ah, xeradaba kuma jira kastuur bay dheheen markaa garta meelad qaar waxay dheheen sida hadda halkan ku qoran waa caasi wey qaar waxay dheheen caasi dhihi mayne waa waa muslim faasiqa qaar waxay dheheen waa mu'min qolow meel bay ku dhufteen wey marka waa madhab qariban waa ujeedaawo imaamu nawowi markuu la yaabay wuxuu yidhi haddii saa la yidhaahdo waxaa ka dhalanaysaa jamaahiirulmuslimiin xerada in laga saaraa ka dhalanaysa wey hawshaan hawl saxiix ma hawl qatarow ah, hawshaan hawl qatarow marka waxay dhaheen maxaa la yidhi waxaadna ku takliifinaysaan dadka caamada ah inay kurtigo mujtahidiin noqdaan dadka muslimiinta kurtigood inay mujtahidiin noqdaan oo diinta la garto oo la barto adilada lagu garto baad ku waajibinaysaa hawshaana waajib ah oo idinka laftiin usuuda fiqiga xataa waa ku taqriirisaan way marka waxay dhaheen meelkay ka booda waxay dhaheen maannaan garan waxaad ujeedaan waxaan anagu ujeedno oo maxaad ujeedaan anagu waxaan ujeednaa bay dhaheen adilada ilaahay lagu sugaayo waxdaanaysa lagu aaminaayo adilo sharciya anagu kama wadno kitaabullahi wa sunati nabiy alayh salaatu wasalaam wa ijmaacu lmuslimiin wa qiyaas anagu hawshaa kama hadlayno adila naqliya kama hadlayno ee maxaa ka hadlaysaan adilla caqliyaan ka hadlaynaa sidaa daraaddeed ninka beerta falanaya iyo geela la jooga iyo midka caalimka oo manaahijta iyo madaahibta kala yaqaana ee haddee labadu caqli bay leeyihiin wey marka ilaahay baa la fiirin waxdin baa la fiirin cirkaa la fiirin dhulkaa la fiirin xidigaha la fiirin dabaylaha la fiirin hawlahaasaa la eeg eegi caqli way anna waxaan ka hadlayna wey lakin adilla kama hadlayno caqligana waa loo sameeyey marka waxay dhaheen qofka waxaan ku tagliifanaynaaaba ma jiraba laakiin warkaa war jira ma aha wey warkaa war jira maaha lianna haada yabtul wuxuu ku burahayaa bictiqaad markaa dadka muslimiinta oo caamada ah iimaankoodu waa asaxaya iimaankoodu waa saxiix wax dhibana male warka ashaaciradu ay sheegeen war baatil waxba kama jiro lianna haadaa warkan ay sheegeen muctasiladu uri sheekhu yabtul wuxuu ku burahayaa biictiqaadi alcaasi midka caasiga ictiqaadkiisa oo muxuu caasigu waa muqalidka aan adilada iyo iimaaniyaadka iyo xujajka iyo nabawaadka iyo ilaahay subxana wataala xumudan iyo asmaadiisa isfaadkiisa aan ku ogaanin ee adila caqliya aan ku ogaanin haadaa huwa alcaasi bay ku leeyihiin warkaasagana war jira maaho fiimaa shaygii wey fiima ladii shaygii yactiqidu ictiqaadinaayo wey shaygu isagu ictiqaadinaya ayuu warkaanu ku buraaya limaada qofka jaahilka oo iska caamiga wuu ictiqaadsan yahay waxaa weeye wuu ictiqaaday maca sukuuni nafsi wey oo ninka caamigaa soomaaliyeed maanta haddaad ilaahay iyo xaggiisa aad ka hadasho tuuray buu kugu dhufanayaaw marka waa ictiqaadsan yahay waana ku xasiloon yahay waana ku degan yahay marka maxaad faa'iideen buu leeyahay muctazilo maxaad waxaasuu ictiqaadsan yahay oo ku degan yahay naftiisuna cilmi ma aha ee maxay tahay waa taqliid wey wadaadaan ka maqlay aabbahay baan ka soo gaaray hooyaday baan ka soo maqlay qaraabadaan ka maqlay hawshaasu ku socdaa cilmi ma aha cilmi ma aha wamaca daalika sukuunu nafsi buu qabaa wey caalimna maaha cilmina male wey marka warkii aad tiraadeen ictiqaadu shay maca sukuuni nafsi iley aad tiraadeen caami ugu burahayaa w caamiga ayuu ku burinaynaa faina haadaa midka macnahan asaga ood sheegteen oo maca sukuuni nafsi aad tiraahdeen mawjuudun fiihi ay filcaasi ama filcaami waa ku jiraawo waa laga helaya naftiisu waa ku xasilan tahay waa ku degan tahay shiraasi laftiisu wuxuu leeyahay sharaxa wuxuu ku leeyahay waxaaba laga yaabaa mararka qaarkood qofka caalimka ah oo wax yaqaana seef haddii la dul saaro oo wixii uu yaqaanay la yidhaahdo waryaa ka noqo soo saas maa wax la waxeeyo inuuba ka shakiyo oo ka noqdo oo adilo fiiriyo aniga sooma dhici karto mucaarid sooma jiro waxbaaba dhici karta laakiin wuxuu leeyahay caamigu isagu adilo ma hayo wuxuu hayo ma jirto waxbuu maqlay tiibaa kugu fulan wuxuu leeya waa diiday marka waxaaba laga yaaba u mararka qaarkood caamigu caalimku hee inuuba mas'alada ka noqdo oo ka taradudo oo shaki ka galo laakiin caamigu hee uu diido oo yidhaha ma yeelayo sidaa wey waa diiday leanno maxaa dhacay wuxuu leeyahay hal shay buu haystaa ma hayo leanno dadka wax akriya ictiraada markaad wax sheegto intaasoo ictiraad iyo intaasoo bushi yaa laguu keenayaa wey marka markii hadhow wax lagugu keeno waxaa dhici karta nig ictiraadka sooma dhici karo hawshaan sooma dhici karto xagga haddi laga fiir sooma dhici karto hawlahaasaa kaa buuxa laakiin ninka caamiga qofka caamiga hawlaha kuma jiraan buu yiru faina hada faina hada almacna macnahan oo kee ah sukuuni nafsi wey sukuuni naftu ay ku xasilayso mawjuudun fiihi caamiga waa laga helay naftiisu wuxuu ictiqaadsan yahay waa ku xasiloontahay waana ku degan tahay waana ku qabow yahay wey walayse ma ahaanin buu yidhi daalika sukuunkaasu ma ahanin bicilmin cilmi maahan cilmi ma cilmi waa yahay laakiin waxaa ficlaan lahayd in la yihah walaysa daalika bicilmin can daliil in la yihah lagu dara ficlaan lahayd cilmi waaya lakin cilmigiisu muxuu yahay waa cilmun can الtaqliidi wey laysa cilmun can اladila wey warka waa fahanteen baylata marka tacriifkiisa xoogaa in wax lagu daro oo daliil lagu daro ayuu ku ficlaan lahaa marka qofka muqalidkaa ah wuxuu aaminsan yahay cilmi waaye lakin cilmigiisu muxuu yahay cilmun can taqliid wey taqliid buu ku yimid wey iyo waxu maqlay wey laakiin qofka caalimka cilmigiisu muxuu yahay can daliil walmacrifa buu ka yimi saasaa lagu kala duwan yahay sidaa lagu kala duwan yahay sidaa daraadee asaga qofka caalimkaa inuu adilada ka mid yahay oo qofka muqalidkaa ah uu daliil u yahay isagaa sheegi doona uu keeni doonaa warkiisa marka halkaas ku gabagabeeye mahadhaduna waxay tahay cilmigu waa shay iska waadixa wadaadadii tacriifiyana tacriifka hadda meesha ku qoran oo ah fahuwa macrifatu lmacluum calaa maa huwa calayhi tacriifka waa la maray tacriifta ugu roonbu ka mid yahay waxaa kaloo kasii fiican in la yidhaahdo idraaku shayin in lyga in lagu haleelo hay in la haleeo idraaku shayin idraakan jaaziman in la yidhaahdo idraakan jaaziman in la yihahdo weliba jaazimka markii lagu sii daro waxaa weeye bidaliilin in lagu daro ila jasmigaagu waa inuu ka imaanaye ila caamiga mutaadi waxbuu goynaya waan soo sheegnay can takliid buna ka goynayo laakiin adigu goyntaada waa inay ku dhisan tahay he can alcilmi wadaliil walxuja walburhaan inay ku dhisan tahay marka inaad tiraahdo alcilmu waxaa weeye idraaku shayin idraakan jaaziban inaad tiraado shay waa inaad haleesho idraak macnaha waxaa weeye alluxuq wey inaad shay haleesho iyo wusuul inaad shay haleesho ood ogaato ogaasho go-an oo taradud usan ku jirin tacriifka isaga ayaa ugu fiican weeye in lagu tacriifiyo faslun haadaa faslun wey faasil weeye walcilmi buu yidhi sheekhu cilmigii darbaani weeye cilmiga aan soo marnay haddeer darbaani waa laba nooc wey darbaani bimacnaa nawcaani weeye qadiimin waa muxdathin wey qadiim mid horreeyey iyo wamuxdatun mid gadaal ka yimi labadaas cilmiga loo qaybiya labada ayaa loo qaybiya warkaan in la yirahdo eh, qadiim iyo muxdat in la yiraahdo waa wararka ay la yimaadeen mutakalimiintu ay la yimaadeen mutakalimiin hadda iweydiin maysaan hada kalaam mutakalimiin war mutakalimiin saa wax loo qaybiyo falqadiimu ku yidhi soo maaha qadiim in la yirahdo markaa waa iska war mutakalimiin falqadiimu soo maaha cilmullahi caza wajalla wey ilaahay cilmigiisii way aalib eh, eh, ahayo wajalla weynaayo cilmiga ilaahay ayaa qadiima weeye waa mid horeeye wey qadiim waxaa ka ficnaa azali in la yihahdo azali in la yihahdo cilmiga ilahi waxaa mid azaliya oo horeeye in la yihahdo cibaarada la isticmaalo ayaa ka fiican qadiimka wey wa huwa cilmu llaahi caza wajalna mutacalliqun wuxuu ku xihan yaho oo ku dhegan yahay weeye bijamiici almacluumaat waxyaalaha lala socdoo dhan ayuu ku dhegan yahay oo gaarahayaa wey yashmal wey bijamiic macluumaat uu shamlinayaa wey jamiic macluumaatku marka maxay yihiin waajibaadka iyo maxaa iyo mustaxiilaad wey xero ay waajib tahay in la helo oo jooga iyo waxyaalaha jaa-isaad ah in la helo iyo waxyaala mustaxiil tahay in la helo ah, mustaiil mid ilaahay u dhigmoo kale in la helo mustaiil ah, mustaiil marka waxyaalahaasoo dhan ayuu ku tacalluq walaa yuusafu lagumana sifeeyo cilmiga ilaahay eh, walaa yuusafu laguma sifeeyo daalika oo cilmiga ilaahay laguma sifeeyo daalika cilmi illaahi wey biannahu cilmiga ilaahay daruuriyun inuu yahay mid daruuriya oo dirqiya ah inuu yahay wey walaa muqtasabun mid la shaqaystay oo la kasbaday inuu yahay laguma sifeeyo ah, culamada eh, ahlusunu waxay leeyihiin in la yidhaahdo cilmu llahi caza wajalla laa yuusafu bidaruuriyi walmuqtasab hee ayaduna waa warbadni iyo waraan meesha ku jirin waxaa kaaga filan inaad tiraahdo in allaha alaa kuli hayin allaha alaa kuli shayin caliim inaad tirada kaaga filan wey allahu caalimu kuli shay inaad tirada kaaga filan wey cilmullahi muxiitu min shay inaad tirada kaaga filan wey ah laakiin inaad tiraada daruuri maaha oo mid dirqiya oo qasab kugu imaanaya maa adoon baran oon cidno kuu sheegin aad ogaanaysa ma aha sidoo kale mid aad kasbanayso oo shaqaysanayso oo nadar iyo daliil iyo fiirmo ka imaanahaya midna maa inaad tiraado labaduba waa banigo warkaan labadaan kalaam kalaamka warkaan asagaa war mutakalimiin warna quseeya ma aha wax macnaana ma silow marka walaa yuusuf laguma sifeeyo weeye daalika oo cilmullaahi laguma sifeeyo biannahu daruurijin inuu yahay mid qasab ah oo ilaahay subxaana wa isaga yimid suurtagal maayo wax muslima warkaa qaban hadde ma jiro warkaa wax qaba ma jiro walaa muktasab mid la shaqaystay oo ilaahay cilmi uu bartay uusan hore u aqoonna ma jiro wey taana laguma sifayn karo wey warkaa asagaa war jira ma aha wey marka cilmullaahi in la yihaahdo azali in la yihaahdo yaa meeshan qadiimka ay ka isticmaalayaanna yaa ka ficnaan lahayd wey yaasa ka ficnaan lahayd ayb ashaaciradu eh, eh, iyo wadaadkan uu ka mid yahay ilaahay subxaana wa tacaala sifatulcilmi ma leeyahay mise ma lahaa waxay leeyihiin sifatulcilmi waa leeyihin oo way sugayaan sifaatka ay sugayan bay ka mid waa la socdaa sifaatka toddobada oo ay sugaan oo cilmiga iyo xayaadka iyo iraadada iyo qudrada iyo buu ka mid yahay wey laakiin cilmiga qaabka ahlu sunnuhu u sugahayo iyo qaabka iyagu u sugahayaan ayaa kala duwan ayagu cilmiga horta maxay ku sugahayaan ma adilay ku sugahayaan oo qaala allahu tacaala o qaala rasuul bay ku sugahayaan maya kuma sugahayaan wey rag yaroo waxaa jira ayaga ka mida ah, oo shidaas ka mid yahay oo aayaad u daliisada waa jira laakiin jamaahiiru ashaacira cilmullaahi caza wajalla kuma sugahayaan aayaad quraan iyo xadiis midna kusugi mahayaan maxay ku sugahayaan caqli bay ku sugahayaan oo waxay ku leeyihiin hadda koonkan waxay kutusaysaa cidda abuurtay inuu caalim yahay oo cilmi leeyahay bay kutusaysaa wey hay qur-aanka iyo hawshaa ka waran so qur-aanku kuma tusay caqliga intaan loo tegin qur-aanku soo kuma tusay laftigiisu maya qur-aanka looma deliishan karo qur-aanku waxa wey waa adila naqliya oo hawlaa ku imaanaya shubahaad baa ku imaanaya adilada ah, tusidiisa laysku hayaa diidni marka maxay ku sugaayaan cilmiga ahlu sunuu qaabkay cilmiga usuga iyagu waxay ku sugayaan baa kala duwan min xays adila waay waxay ku sugaan caqli ahlu sunna waxay ku sugaayaan adila naqli ay kusuga iyaguna caqli bay kusugaayaan dhinac waa lagu kala duwan yahay waxaa kaloo lagu kala duwan yahay cilmiga markii la joogo waan soo sheegnay cilmigu in lagu kala badan yahay soo maanaan soo sheegin taa waa lagu kala duwan yahay absuna waxay qaan cilmiga lagu kala badan yahay iyaguna waa diidayaano cilmiga waxay leeyihiin laguma kala badno waxaa kaloo lagu kala duwan ahlusunnaha iyagu ku kala duwan yihiin cilmiga markii laga hadlaayo cilmullaahi waa waaxid bay iyagu odhan marka waa gartay meelad cilmullaahi waaxid weeye bay leeyihin nebiyullaahi aadan inuu dhintay ama uu noolaa cilmiga ilaahay uu ogaaday iyo midka adigu hadda inaad nooshahay ilahay ku ogaaday cilmi waaxid weeye bay leeyihiin kan inuu khamro cabay cilmiga lagu ogaaday iyo kan inuu tukanayo waxa lagu ogaaday iyo kan inuu dhimanayo waxa lagu ogaaday iyo midka inuu waxa lagu ogaaday cilmi waaxid weeye bay leeyihiin oo maxay tahay ilaahay horay buu wax u ogaaday wey horay mar horu wax ogaaday qadiim buu horu wax u ogaaday wey waxa laga wada la soco cilmulxaadis oo adigu inaad hadda halkaa fadhida ilaahay uu ogyahay ma jirtaa maya bay ku leeyihiin marka waa garata maylada ahlusunna waxay ku leeyihiin ahlusunna waxay ku leeyihin cilmullahi caza wajal waa sifa daatiya oo isaga uu leeyahay oo qadiim ah taa waa muranka ma jiro cilmu xaadisa ma jira haawi oo ashyaada ku tacalluqa ashyaada ku tacalluqa bimacnaa tacadud ashyaadu inay badan tahay kan waa geed kan waa dhagax kan dhagaxa cilmi lagu ogyahay oo dadka cilmi lagu ogyahay oo gel cilmi lagu ogyahay ariga cilmi lagu ogyahay oo beerta cilmi lagu ogyahay cilmi noocaas oo tacadud wax ku tacalluqaya ma jira waxay leeyihin ashaacirada mutakalimiinta waxay leeyihin ma jiro cilmi waaxid ilaahay hal cilmi buu leeyahay bas cilmigiisu cilmi badan oo meelo badan lagu ogaan kara ma aha waa maxaa u diideen baa layihi maxaa sabab maxaan ku kallifahaya waxaan ku kallifaya u diiday inaan haddaan hawshaa ogolaan waxaa ka soo dhalanaysaa inay xawaadista inay ku qunto isbeddel inuu ku yimaado aa isbeddel inuu ku yimaado adiga tusaale ahaan looxul maxfuudka ilaahay wuxuu ogaado oo ku qoray inaad dhalan doonto waktigaanaad dhalan doonto waa cilmi ilaahay og halkaas ku qoran yahay markaad dhalatay ood soo baxday cilmi lagula socdo xaaladaada oo inaad markaad dhalatay lagula soconayo waxaad samaysa lagula socdo xaadisa oo daqiiqdaba lagula socdaa ma jiraan ma jiray kuleeyihiin marka waa garta maylata waxaan marka u diidaynaa idha haddaan hawsha ogolaanno waxaa ka dhalanaysa inay xawaadis inay ku qunto oo hawlo kale ay maxaa la yidhaahdaa gadaal uga yimaadaan ayaa ku dhalanaysa hawshaa ka dhalanaysa marka waa diidnay bay dheheen waa diiday marka cilmu waacid weeye tacadud ma galo warkaas iyaguna meesha la fadhiyaan warkaas meesha la fadhiyaan qadiimkaa laftiisa waxbaa ugu aasan oo qadiimkaa cilmuqadiimka ay ku leeyihin waxaa weeye waa cilmi horay u soo cilmu xaadisa oo hadda ilaahay ashyaada kula socdo ma jirta bay leeyihin wax cilmu xaadisa ilahay hadda ashyaada kula socdo ma jiro lakin ahlusunna maxay ku leeyihin cilmullahi casa wajalla waa sifa qadiima horayna waa u jiro waa lahaa weeye haddana aqsaan buu leeyahayo gadaal ka imanayso shay walba gooni loogula socdo oo ashyaada kala badan iyo macluumaadkaas badan iyo makhluuqaadka badan lagula socdo ayaa jira ahlusunna saasay qabaan ka socon wixii walmuxdathu midka cilmiga gadaal ka yimid cilmu lkhalqi weeye cilmiga khalqiga khalqigu marka insi ha noqdo oo jin ha noqdo oo malaa'ig ha noqdo wuxuu raba ha noqdee khalqi kuwaasa laga wada walmuxdathu cilmiga gadaal ka yimid oo gadaal ka soo diray waxa weeye cilmu lkhalqi weye cilmu makhluuqaadu waqad yakuunu wuu ahaanahayaa weeye daalika cilmu lkhalqi wuxuu aanahay daruuriyan mid dirqi kuugu imaanahaya dirqi mid kuugu imaanahaya oodan adigu iska celin karin ood iska ogaanaysaba iyadoon macallin kuu sheegin hooya kuu sheegin aabba kuu sheegin qof kuu sheegin ayuuba kugu imaanayaawo kugu imaanaya waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa muktasaban mid la shaqaystay midha shaqaysatay ood baarbaartay ood qalin buug u qaadatay ood ustaad hor fadhiisatay ood baratay ood faa'iidatay inuu noqdona waa laga yaabaa laga yaabaa cilmiga laftiisa cilmi muktasaba in la yidhaahdo waxbaa ku jira horna waa usoo sheegnay lakin muktasab marku hadlaayaan baraarujin doonaa wuxuu yidhi fadaruuriyu midka daruuriga ah, asaga qeexaya kullu cilmin waa cilmi kaste oo lazima laazimay oo ku dhegay weeye almakhluuqa makhluuq ayuu ku dhegay oo qabtay weeye calaa wajhin sifo iyo qaab buuna u laazimay laa yumkinuhu makhluuq aysan u suurtagelaynin dafcuhu cilmiga inuu iska dafciyo can nafsi asaga naftiisana ka dafciyo weeye qaabkee uga dafcinaya bishakin inuu shakiyo inuu shaki iyo ismoodsiis ku furo walaa shubhatin ismoodsiis inuu ku furo cilmiga daruuriga waxaa weeye cilmiga ku laasimaya oo ku qabanahaya qaab iyo sifuna kuu qabanahaya aysan suurtagelin inaad iska dabxiso ood iska celiso haddaad dabca inaad inkirto kuma suurtagelayso laa yumkinuhu makhluuq uma suurtagela dafcu daf daaka alcilmu cilmu daruuri inuu dafciyo oo diido oo inkiro oo idaa ma jiro kanoo kale maxaa loo yaqaanaa waxyaalaha eh, israakaadka ayaa waxaa loo qaybiyaa lix baa loo qaybiyaa midkaan waa midka ugu horeeyo waxaa la yidhahdaa awlowiyaad midka la yihahda awlowigu maxaa weeye adugu hadda inaad jirto ood fadhido ood hebel halkaan fadhido haddaad dabcan inaad shaki iska geliso ka war ama aad inkirto hada awlow awlow inaa adigu badii wey inaad adgu hadda halkaan fadhido hebel hebel aad tahay masaajidka abuureer aad dhex fadhido waa hawlaad garanayso wey waa inu iska badiiya awlowiyow taa wey marka waa laga hadla wey cilmiga marka noocaas oo daruuriga adigu inaad hadda halkaan fadhido maanta magaaladan joogto balaxaaw waxa waa cilmi iska daruuriya wey niqaash iyo doodna kama qabtid weeye cilmigaas cilmi daruuriya la yidhahdaa kullu cilmin lazima makhluuqa wey laazimay calaa wajin waj waxaw bimacnaa sifaw sifa ayuu u laasimay oo laa yumkinu aysan suurtagelayn dafcuhu inuu iska dafciyo iska naqo oo diido wey can nafsi nafsi inuu ka dafciyo wey bishaki inuu shakisiyo oo yidhaha anugu hadda halkan ma fadhiyo meeshaan anigu hadda ma joogo inuu yidhaha naftiisaba shaki uu ku abuuro anigu maba jira maba joogaba ma dhacaysa hawshaas walaa shubhatin ismoodsiis wey shubha inay ku timaado shubhaduna maxay tahay maa yushbihu daliil walaysa bidaliil wey shubha waxaa la yidhaahdaa maa yushbihu alxujata wadaliil walaysa bilxuja walaa bidaliil ba kaasa shubha la yidhahdaa marka kaas waxaa loo yaqaanaa waa qismiga koobaad oo mudrakaadka waxyaalaha qaabka wax loo ogaado awlawiyaad baa la yidhaha waa shayga ugu horreeya iska dirqiyaw mid labaad buu bilaaba oo wuxuu yidhi wadaalika kan waxaa weeye kalcilmi cilmiga ka xasilayo kalcilmi alxaasil cilmiga ka xasilayo lagu ogaado weeye can alxawaa'is alkhams xawaa'ista dareemaha shantaa lagu ogaado wey dareemaha shantaa cilmiga lagu ogaadoo kale sida maxaa alla ta xawaa'istaasoo hiya iyaduba ah assamcu in maqalkii weeye iyo walbasari araggii weeye iyo washami urintii carfintii weeye iyo wadawqi dhedhamintii inaad dhedhamiso carabka wax ku dhedhamiso iyo walamsi taabashadii howlaha waxaa la yidhaahdaa ayadana waxaa loo yaqaanaa almaxsuusaat aahira ayaa la yidhahdaa qaabka wax loo ogaado waa midda labaad almaxsuusaat aahira waxaa weye iyaduna xawaa'is kugu taallo waxbaa taabatay inuu jilicsan yahay inuu adag yahay waxbaad dhadhamisay inuu macaan yahay inuu qaraar yahay inuu kulul yahay inuu qabow yahay ayaad ogaanaysaa waxbaad soo sanka saartay inuu shiiraayo inuu carfaayo ayaad ogaanaysaa waxbaad aragtay inuu cad yahay inuu madow yahay baad ogaatay waxbaad maqashay inuu dhow yahay inuu fog yahay waxaasaad ka ogaanaysaa wey marka waxyaalaha cilmiga lagu helo ayaa iyaduna ka mid ah xawaa'is alkhamsa marka maxaa loo yaqaanaa almaxsuusaat aahira ki horena maxaa loo yaqaanaa awliwiyaad baa loo yaqaana wuxuu yidhi ywlcilmu mid saddexaad u bilaaba wuxuu yidhi walcilmu cilmigii ogaanshadii bimaa shay la ogaa tawaatarad ay isku raacraacdo isaga dabatid bihi asagaba alakhbaaru wararkii wey ah, tawaaturyaad baa kana loo yaqaano midka saddexaad atawaturiyaat waa qaababka almudrikaat idraakaadka wa lagu adeeg ka mid tahay waxaa layihaha atawaaturiyat waxyaala tawaaturay oo israacraacay oo iska daba yimid oo ummaduhu ay maqleen waxaa weeye muqdisho inay jirto hadda adugu waad maqashay wey weligaana maadan tegin laakiin muqdisho aan u socdaa waan ka imid waa ka imid weligaa waas baad maqlaysaa wey waa tawaatur macallin kuu dhigay ma jiro lakin waad maqlaysaa waa tawaatur waad goynaysaa wey madiina inay jirto maka inay jirto waad goynaysaa waa tawaatur wey tawaaturiyaatku cilmu ogaashada lagu ogaado bimaa tawaatar lagu ogaado bihi asaga alakhbaaru akhbaartii iyo wararkii wey akhbaar jamcuabar wey oo min dikri sheegid wey alumam umami ummadihii la sheego asaalifata tagtay oo horraysay wey caad iyo samuud iyo ummado hore iyo jiilalkanaga naga horrey awooyaalkana iyo qabaa'isha wixii la sheegay oo tegey hadde waa akhbaar kuu timid inay jireen oy noolaayeen waad ka warhaysaa haysaa weeye akhbaar baa kuugu timi iyo walbilaad naa'iya bilaada fog wey albaciida wadamada fogfog jayna inuu jiro inay induneisiya jirto maraykan inuu jiro hee waddamadaas inay jirto austraaliya inay jirto aadka u fog waa la socotaa cilmil yaqiin baad ku fadhidaw ah, haddaad laakiin inkirto hadda aad diidoo tira austraaliya ma jirto waa laguu qosli laakiin waxba lagu dhima horseedka waa naga daaya lagu oranaya laakiin haddaad maka inkirto e hawl kalaa ka soo boodaysa limaada lianno maka waxaa ku taalle kacbadii baa ku taallo waa meeshii loo tukanayay haddaad tiraa marka maka ma jirta aad tiraada hee kacba loo tukado ma jirtaa ka soo boodayso madiina ma jirta haddaad tiraahdo he nebi maxamed halkaa kuma aasna oo dacwo kama wadin oo hawsha ma jirta hawlo khatara ka kuwa waxaa ku xihan he acmaal diiniga ku xihan in lagu gaalaysiiyana he waa dhici kartaa waa khatar kuwa ayaga ah laakiin haddaad london diiddo oo new york diiddo waxaan ku leenahay ninkaa naga daaya warkiisa wey isaga u taale isaga kaa tegaynaa laakiin laguna caayi maayo laguna dagaalay maayo isaga kaa tegaynaa kulligaa kala duwan yihin walbilaadi naa'iya waddamada fogfog wey iyo wamaa shayga wey kaa marka waa saddex baan hadda maraynaa midka afraad waxa weeye wamaa yaxsulu Ah, maa yaxsul wamaa yaxsulu wamaa yaxsulu waxa ku xasilaya lagu helaayo oo ku imaanaya fi nafsi nafta ku imaanaya midkaana maxaa loo yaqaanaa ashucuur albaaini baa loo yaqaanaa shucuurka baainkaa dareenka adigu qalbigaaga aad dareemayso haddaad hadda tiraado gaaja ay hayso oo ninintasaan kuu fidiyo ku yar gaaja kuma hayso waad ku qosaysa waad madaa iga warqaba madaa iska warqabe ah, anaaba iska warqabe anaaba naftayda ka hadlaye madaa iga warqaba ah, dhakhtar baa u tagta waxaa tiri waa xanuunsanayso aan kuu fidiyo ku yir ma xanuunsanin anaa daktarku miyuu waalanya anaaba kuu shega ina xanuusan waaba kuu imid waa waxaad adigu dareemaysa shucuur bainu waxaa kaloo loo yaqaanaa alwijdaanu bain macnaha waxa wujuudka aad helayso qalbigaaga iyo naftaada dareenkaaga ad ka helayso ayaa la yihahda wamaa yaxsub wuxuu ku xasilaya fi nafsi naftaada ku xasilayo min alcilmi awey bixaali nafsihi xaaladda naftaada aad ku sugan tahay inaad gaajaysan tahay inaad dheragsan tahay inaad hurdaysan tahay xaaladda naftaada wey oo min saxati inaad fajowda ku bayaansan wa saqami saqab ama wasami hadii la yihado oo qaafka la rebo labadu waa laba luqa wey wasakami in la yihahdo macnaha inaad xanuunkaaga weeye iyo walami inaad murugsan tahay inaad murugsantahay inaad faraxsan tahay adaa iska warqabo weeye iyo walfaraxi inaad faraxsan tahay inaad faraxsantahay waxaasoo dhan adaa xaaladda naftaada ka warqamo ka warqabo iska ogaan karo iyo wamaa yaclamu wuxuu qofku ka og yahay min hayrihi asiga hayrkiis ka ogaanahayaa oo mina nashaadi inuu qofka farax inuu nashaadsan yahay firfircoon yahay walfaraxi inuu faraxsan yahay iyo walami inuu murugaysan yahay iyo wataraxi xusni iyo murugaa wey qarax waa xusni iyo murugo inuu hami iyo xusni iyo murugo qabo baad ka ogaanaysaa weeye midkaa de waa midkay soomaalidu yidhahan war dhafoor ku yaallahee ciidayna wax iga weydiin wey war dhafoor buu ku yaallaa wey qofka markaa saa u fiiriso waxaad garan qofkan inuu daalan yahay inuu rafaadsan yahay inuu safar soo galay inuu xanuunsan yahay qofka waxyaalaha calaamaadka daahirka oo ka muuqda waad ka ogaan kartaa waa la garan karaa wey waa la garan karaa laakiin waxyaalaha baatinka oo qofku dareemaayo ma ogaan karti adigu wey ma ogaan kartid wuxuu yidhi wakhajal ilkhajal wakhajal ilkhajal macnaha qofka yaxyaxa khajal ilkhajal khajal waa waa facalo weye khajalna maxaa weeye waa ismu faacil weeye oo laazima wey farixi maxaa la yidhaha farixa fa huwa farixun baa lagu oran wey khajila fa huwa khajilun waa ismu faacil waa laga hadlayo oo laazimkii wey ayb wa khajil ilkhajal weeye midka maxaa la yaxyaxay yaxyaxiisa wey qof baa inta waxbuu maqlay waxbuu arkay wuu yaxyaxay oo maxaa la waa argagaxay xoogaahe xaalad baa si ka noqotay wey xataa wuxuu yaqaanay buu hadli waayo waa garan waayo aye maaa wiil yar hadda gabar baa laguu mehelinayo dadka soo wada fiiriye ma khajilay mise ma khajilahayo khajilahayaa ha argagaxaya saasuu leeyahay laakin ninka hawlaha soo ogaa waxaa wey xoogaa waa iska <laughs> waxba hawshii waa iska fasaxan tahay waa wejil lwejil wey waa wejil wejil macnaha cabsida midka cabsanahayo wejil maaa wejila maxaa la yirahda wejilun marka cabsida midka cabsanaya cabsida wejila fa huwa wejil midka cabsinaya weji ka dambade waa ismu faacil wey kii cabsanaya cabsisi marka qofka inuu cabsinaayo inuu cabsanaayo iyo inuu maxaa khajilaayo markaad saa u fiiriso waad garanaysaa qofkaa qof xoogaa khajila yahay oo xishooday oo yaxyaxay inuu yahay inuu cabsanayo markaad saa u fiiriso markiiba wejigiisa waad fahmaysaa iyo wamaa ashbahahu kuwa aan kuu soo sheeg wixii shabaha oo mimaa shaygii ka mida yaduru maxaa u dhibgelayo qofku ilaa macrifatii wey ama yadiru yaduru uu qofku u dhibgelayo ilaa macrifatii inuu gartay waxaasoo dhan aan kuu soo sheegay qof waa u dhidgelahaya markuu saa u fiiriyo ama uu maqlaamo arkama uriyo waa u dhibgelahayaaw waa u dhibgelahayaaw marka hal mid buu ka tegey waxyaalaha eh, loo yaqaana eh, mutrakaadka loo yaqaano oo ah waxa loo yaqaana tajribiyada wa lo tajribiyaat waxa loo yaqan oo maxay tahay shayga in la tajribeeyo oo la ogaado daawadaanu inay tahay malaariyada daawo u tahay maxaa lagu ogaada corona virus hadda daawadiisi waa lala waa la raadinaya waxaad aragtay adduunka dhacay shirkadeesha ama waddankii maanta lehee wuxuu ku fakarahayaa fakriga inuu tuuro waa la raadinaya see lagu ogaan marka waa in wax la tajribeeyo wax la tajribeeyo la baaro maraaxil uu maro hadba uu boqolkiiba soddon soo gaaro konton gaaro lixdan gaaro toddobaatan gaaro siddeetan gaaro sagaashan gaaro weeye markaasaa la odhanaya ee liqaaxan iyo camaliyadaanu ee maxaa la yidhahdaa iyo hawshaan xububkaanu waa naajix baa la odhanaya ah, xububkaanu waa naajix oo bimacnaa maxay tahay waxaan tajribe maraaxil buu maraya maraaxilka kood maxaa lagu ogaanaya xanuunka iyo bakteriyada jirta ee horta in la joojiyo in la manciyo in la sharo ayada way ku imaanaysaa marxaladda labaad maxay tahay in ayada la qaboojiyo bakteriyada lafteeda in la qaboojiyo ah, qofka hadda markii eh, irbad malaria lagu duro waxaa weeye malaariana jirkiisii ay ku jirtay xanuunku jirkiisi uu ku jiray oo ay ku faafaysa xanunka horta waa la sharaya waa la joojinaya marka labaadna maxaa lagu samaynayaa karkiisa iyo kuleelkiisaa la jebinao la dhimaayo dhimistaasaa la cayrsanaya marka irbad ba hadda lagu duraayo hadda waa la jebin had wa la ilaa marka dambe he la suuliyo marka waa garaday lada marka shayga maxaa lagu ogaan karaa waxaa lagu ogaan karaa in wax la tajribeeyo in lagu noqnoqdo qofka marka hawshaa tajribeeyey oo dhakhtarka oo brofesoorka hee asaga cilmi yaqiiniya bay u faa'iidaynaysaa laakiin adigu inaad ogaato oo lagu duro oo hebel ka kaco oo kaasku faa'iido oo kaasku duskooda hee adigu waxa weeye weli ma aaminsanid wey aamana yeelaysid laakiin marka hadda daawo malaria inay jirto oo biidnillaahi baari malaria looga looga biskoodo hadda daruuri ma darsi daruuri maa dadka agto hadda waa daruuri alaysa kadalika hadaa walahi qaadim qof buna ku leeyay limaada waa la aaminay waa shay la tajribeeyey oo macruufoo laogahay daawada caloosha inay socodsiiso midda ah inay qofka hurdisiiso inay waxaana sheegaan markii la cuno inuu gaajada gooyo waxaasoo dhan waa shay tajriba wey raashinkan la cunaayo geedba maalin baa la ogaaday kan waa xawaaji kan waa liin kan waa moos shayba maalin baa la ogaaday wey waa la dhadhamiye marka midkan waa fiican yahay marka gaajadu goynahayay oo waa lagu cayilay waa lagu naaxayaay lakin maraan la aqoon baa jirta alaysa kadalik tajribaadku marka saasay ku yahin marka waxyaalaha tajribaadkaana waxay ka mid yihiin cilmiga daruuriga ay ka mid lakin qofka yaqaana oo la socda ayay ufaa'iideynaysaa qofka socda yaqaana ufaa'iideynaysaa halkaas baan ku joojiyay mise jahligan gaara wixii walmuktasabu cilmiga la kasbaday ilmiga cilmiga la kasbaday waxa weye kullu cilmin cilmi kasta weeye oo yaqacu ka dhacayo ka imaanaya yaqad bimacnaa yaxsilu ka xasilayo weeye can nadarin fiiro weeye taamul fiirmada hadda waxaa weeye ta'amul inaad shayga fiirfiiriso oo rogto oo ku fakarto weeye iyo walislaali ee talabu daliil inaad daliil u raadiso ood adilo keento oo xujta baraahin u raadiso cilmiga ka yimaada ayaa la cilmu muktasab weeye in cilmigan la muktasab la yihahda laftiisa waa kalaamu lmutakalimiin waxaana ka fiican in la yihahdo saxiixa alcilmu nadari alcilmu istidlaali in la yihahdo hada huwa saxiix sidaasaa fiican wey cilmi istidlaal daliil bu ka yimid wey cilmi nodari nodar eh, iyo fiirin bu ka yimid wey muktasabka in loo gembiyaa fiican sababtu maxay tahay ashaacirada waxay qabaan mas'ale la yihaahdo hee alkasab la yihaahdo oo jabriga maxaa la yidhaha calaaqalalow ah, jabriga qof addoonku inuu qasban yahay calaaqalalow sida daree kutubcaqaa'id waxaa ku qoran waxyaala xaqiiqada lahayn waxaa ka mid ah kasbulashcari iyo dafratu nadaam iyo axwaalulhaashim abu haashim saddex shay oon xaqiiqo ahayn oo lala yaabo lagu wareeray ayaa kutub caqaa'id ku qoran wey sharcidan anu kama gaarno marka muqtasab in la yihah waxaa ka fiicanay in la yidhaahdo alcilmu alistidlaali alcilmu nadari si aad ugu gembisee ashaacirada iyo mutakalimiinta iyo qolyahaas si aad ugu gembiso inaad saa ku magacooda fiican weeyo kulli cilmi weeye oo yaqacu ka dhacayo ka imaanayo ka xasilaya can nadri fiire iyo ta'amul weeye wa istidlaali inay wax daliisata weeye kal oo kale weeye bixuduud alcaalami caalamku inuu yimid oo gadaal ka yimid wey caalamku maruusan jirin baa jirtay oo ilaahay subxaanah wa tacaala baa gadaal ka abuuray wey marka waxa wey cilmigaas maxaad ku ogaan kartaa inaad wax ogaato caalamka aad fiiriso qoraxda soo baxaysa midda dhacaysa habeenka imaanaya maalinta imaanaysa xawaadida isbedelkeeda dabaysha abaarta roobka hawlaha imaanaya markaas al caalamkaa soo maaha waa caalam xaadis gadaal buu ka yimid ayb ila kuwa waxay qabaan caalamku inuu yahay qadiim wey caalam la amuuray ma jira weligiis waa jira kuwa dhahayo falaasifada ayaa warkaa qaba wey oraslo iyo maxaal raggiisa iyo faaraabi qoli ku ta'asuray falaasifatu islaam la baxo shayaaiinta ayaa warkaa qaba iyo wa isbaatu in la sugo asaanica midkii wax sameeyey weye saanic saanic in ilaahay hadda saanica laga wadaa alla casa wajal hadda saanica laga wadaa marka alla saanic la yihahdo ism looga dhigo waxaa weeye rag yar baa qaba bayhaqi kitaabkiisa alasmaa wasifaat wuu ku sheego wuu ku sugay weeye ibnu madda kitaabkiisa tawxiidka waa ku sheegay weeye abulmuusa almadani kitaabkiisa isaguna culuum qur'aanka iyo xadiiska uu kaga hadlay isaguna wuu ku sheegay wey marka wadaadda yar baa sheegay oo yiri saanica waan sugaynaa oo xagee ka keenaysaan sunca allaahi aladii adqana kula shay baan kala kala sarbaxaynaa bay dheheen wadaaddadaa wadaadda yar baa sheego magac marwa dhigaynaa laakiin jamaahiiru ahlilcilmi waa diidan yihi waxay leeyihin saanic ilaahay magac loogama dhigi karo laakiin maxay tahay sifa lilaahi caza wajal oo xadiis xadiis xudayfa oo maa la yidhaahdaa oo saxiixa iyo kayrkiis iyo aayadda qur-aanka lafdigeeda ayaa loo delisaday oo ah ilaahay subxaa in allaha khalaqa sancata maxaa le saanic wa sancatahu midkii wax abuuray iyo wax abuuraba ilahay baa abuuray xadiisu saasoo laftigiisu ah xadiis xudayfo marka xadiiskaas waxaa loo deliishaday aayadda qur-aanka lagu xoojiyey ilaahay subxaana wa tacaala waa leeyahay sifa sanca waa leeyahay sancada hadda maxaa laga wadaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu yahay mubdic inuu yahay asagoo koonkan uu bilaabay oo abuuray oo qurxiyey oo sugay taasaa laga wadaa marka ism in laga dhigo wadaaddo maray waa jiraan lakin waa laga xoog badan in sifa laga dhigo ayaa fiican waa isbaatu saanic wey maxaa lahy alle subxaana wa tacaala in la sugo weeye iyo wa rusul rusul inay run sheegaysa in la sugo howlaa maxay u baahan yihiin adilay u baahan yahin daruuri ah miyaa mise maaha wey laakiin ilaahay subxaana wa tacaala jiritaankiisu waxaa weeye muktasab miyaa mise waa daruuri in maxaa la daruuri la yidhaahdo laysa bibaciid ah, laysa bibaciid tahay lanna waa in koonkan inuu jiro koonkaan cid abuurtay jiro alla uu abuuray waa iska daruuri lakiin marka marka hore waalad hora laga lakin hadda marka qofku wax ogaado daruuri bay gaaraysaa cilmigan muqtasabka lefsa markaad wax barato ayaa wuxuu gaarayaa he daruuri buu gaaraya laysa kadalika wixii la tajribeeyo daawadahaabaan waxaan ihi markii la tajribeeyo inay daawo tahay oo wax taraysa maxay gaaraysaa cilmi daruuray gaaraysa soomaana ohan kan muqtasabka lefsa markaad shaqaysatoo barato ayaa wuxuu isu bedelayaa he qaybo ka mid a ah, waxay gaarayaan daruuri wey waa isbaat saanic wey waa sidqu rusul sida ay run sheegayso sidee lagu ogaanaya adila lagu ogaanaya inaad wax barato ayaa lagu ogaanay waa wujuub salaa salaaddu inay waajib tahay sidee lagu ogaanaya adilaad ku ogaanaysaa wey waa acdaadiha iyo cadadkeeda cadadka ragcado ay leedahay duurku waa intaas ragcado casarku waa intaas maqribku waa intaas fajarku waa intaas iyo shan salaadood farad ahaa jirta salaatu taraawiix baa jirta midaba cadadka ragcadeeda ay tahay iyo wujuubkeeda waxaa lagu ogaadaa adila ayaa lagu ogaadaa la iskama ogaan karo iyo wujuub zaka sikadu inay waajib tahay in adila lagu ogaada daruuri maaha wey adila lagu ogaada wey alkitab wasuna ijmaci qiyaas baa lagu ogaada iyo wa nusubiha iyo maxaa la qadarkeeda nusub maxaa la yirahdaa waa qadarka qadarka isaga ay ku waajibaysa arag goormay sikadu ka waajibtaa geel goormay ka waajibtaa lood goormay ka waajibtaa lacag goormay ka waajibtaa qadarkeeda ayaa nisaabka laga wadaa wey nusubiha wakayru daalika kuwaas aan kuu soo sheegay kayrkood buu yiro oo mimaa shaygii ka mida yuclam lagu ogaanayo lagu baranahayo oo lagu garanahayo binadari fiiro lagu garanahayo w binadar fiiro iyo e, e, e, ta'amul lagu garanahayo iyo wal istidlaali inaad adilo dalabto iyo xujaj iyo baraahiin inaad u dalabto ayaa waxaa la yidhaha cilmu muktasab la yidhaahdaa weye marka intaas wuxuu kaga baxay cilmiga qaybihiisa wey cilmiga qaybihiisii ayuu inahaas uu ku joogay marka cilmiguu tacriifiyey kabacdina wuxuu u gudbi doonaa dannigii iyo maxaa jahrigii iyo dannigii iyo shakigii ayuu u gudbi doonaa weeye hada wabilahi tawfiiq sal allah waslama cala nabiyina moxamed wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin hawladaas hawlada cashirka calaaqa lale ma aha cashirka calaaqa lale ma aha macnaa calaaqada cashirka lalahayna eh, in la iska dhaafo ayay ku fiicanta oo ciddii danaynaysaa ay wadaadka gooni ugu timaado oo tiraa sheekhu waxaas masalaas ay ku taaganay bal ka warran inay tahay marka su-aalaha su-aalo cashar ku tacaluqa maadaama aysan ahayn halkaasaan ku jeesanaya jazaaka allahu khayr marka goonihaas soo aragna baarka allah ku